اlmeyit baabu fadli الصadقة sadaqada fadliga ay leedayu baabkan u baab yahay can اlmeyiti qofka dhintay in wax laga sadaqaysto ama laga sadaqeeyo fadliga kusoo arooray ayuu baabkan u baab yahay qofka hadduu nool yahay isaga ayaa sadaqada la bixi isaga ayaana muxuu ahaa ilaahay wuxuu ugu dhowaana la bixi laakiin haddii qofku u dhinto sadaqada laga bixiyo ama sadaqa ka bixinta wixii ku soo arooriyo baabkan u baab yahay waa mashruuc in laga bixiyo ajarna wuu ka helayaa siduu nabigeena cadiyey sala allahu calayh wasalam noo imaan doonta marka axaadiid dhowr ah oo arrinka ku saabsan ayuu imaamka ama musanifka halkan kusoo jamcin doonaa insha allah tabaaraka wa tacala xadiidka saddex kun lix boqol iyo kow iyo kontonaad waa xadiid saxiixa <clears throat> qaala alimaam nasai alay mtl akhbarana cali ibnu xujr wa xaafid qaala xadaana ismaaciil ibnu jacfar ibn abi kaiir alansaari wa dabt qaala xadaana calaa ibnu cabdiraxmaan alxuraqi wa saduuqu rubama wahim can abiihi aabihiis oo ah cabdiraxmaan ibn yacquub alxuraqi abu shibl waxaa weeyaan ninkaas almadani waa iqa can abi hurayrat waxaa ka wariyey radia allahu ta arda abu hurayra ana rasul rasul ka sal sl qa rsulkan wuxuu yidhi idaa maata alinsaanu qofka hadduu dhinto inqaطac camaluhu camalkiisa uu go-ayaa ilaa min alaaثatin saddex intaanan ka ahayn camalkiisa kow ayuu dhihi min sadaqatin jaariyatin sadaqa uu la baxay oo u soconayso oo wax aan go-aynin u geliyey wa cilmin yuntafacu bihi iyo cilmi dadka uu baray ama ha ku baro carabkiisa iyo aqoontiisa ama maalkiisa ha ku baro ama taladiisa ha ku baray asal ahaanna xagga carabka ayaa u badani iyadna wa cilmun wa cilmin cilmi oo yuntafacu bihi lagu intifaaca iyadna kaba go-a wa waladin iyo canug saalixin ee suuban yadcuu lahu usoo duceeyo xadiidkan waa xadiidka caamka oo taqaanaano marka culimada ay masaajida dhisayaan iyo marka ay madaarista dhisayaan iyo waxyaabaha khayri markay dhisayaan ay soo deliishadaan asxaabu sunanka ragga soo weri waxaa ka mid a ah alimaam tirmidi sidoo kale waxaa ka mid ah alimaam abu daawuud sidoo kale waxaa ka mid ah alimaam anasaa'i alimaam muslimna fii saxiix ayuu kusoo wariyey marka xadiidkan waa xadiid aad weyn oo cadiim ah qofkana inaad magan adiga noqoto ood cid kaa dambaysa oo waxayna wax muxuu ahaa ay samayna aadan ogeyn inaad magan u ahaato ood marhuun u noqoto waa laga saxanya waana laga fiicanya qofka caaqilkana inuu ka taxadaroba nabigeenana sala allahu calayhi waali wasalam saxaabadiisii waa tii aan horay usoo sheegnay qof waxaa weeyaan awood lah oonan waqfin oo waqaf ka tegi inuusan jirin maxaa yeelay xaqiiqadan bay ogaayeen qofka markuu dhinta camalkaadii salaada aad ujeedeed oo tirada badan oo dukanaysid soonka aad soomaysid sadaqada aad la baxaysid allabaryada aad samaynaysid dikriga aad la imaanaysid waxaasoo dhan waa go-ayaan khalaas qufil ayaa lagu dhejinay wax kordha ma lahan intii aad geysatay unbaa kuu ooli intii ay hayeen unbaa kuu yeeli oo ilaahay inuu kuu laablaabo laga yaabaa haddii ikhlaaska iyo mutaabacadii lagu dadaalay laakiin camal kalo cusub ood la imaanaysa hal rakc baa la ka dhige oo kuu kordhaysa ma jirta saddexdaa shay ayuu nabigan cadiyey sala allahu calayh waali wasalam oo kan koowaad ah sadaqatin jaariyatin sadaqa socota waxaad ogsoon tihiin in sayd cuثmaan ibnu cafaan radia allahu tacala an ardah beerti u waqfay ceelku u waqfay ilaa hadeertaan uu ceel yahay waad garanaysaan waxaa ka mid ah masjid nabowi dhulkii uu ku daray inuu weli lagu tukado sidii loogu tukada soo sidaa maaha labadan dhul oo hadda qaybtan sigiska aan fadhino rag soomaaliyeed oo hadda qaar badan ay dhinteen qaarna ay ka nool yihiin ayaa waxaa weeyaan dhulkan dhaqaalihii lagu gaday la baxeen maanta u socdaa masjidkan maanta annaga aan ku tukanayna oo soddonka sano oon soo dhaafnay lagu tukanaayey soddon iyo labo sano mar haweenay haweeney kuweytiyad ah allahu naxariistee ayaa kharashkiisoo kaamila bixisay masaajidkan aad arkaysan kaamil hal shay shilinka laguma darin iyada ayaa jeebkeeda ka bixisay masjidkan aad arkaysaan qaybtan hore oo waxaa weeyaan hadda aan ku tukanna ilaa meeshaan ilaa dabaqa sare ilaa fasaladaas ilaa musqulaha waxaad arkaysaan iyadaas ayaa la baxday oo waxaa weeyaan intaas inta salaada hoosigis lagu tukana ad ogeydeen inta ku tukata ajarkooda ilahi weysiinaya subxaana wa tacala waa sadaqa jaariya ah oo socotay oo socotay marka ayadana maalin hore maal aada u horeysa ayaa waxaa weyaan ay galbatay oo rabbigeed aad subxaana watacaala ilah naxariis subxana watacaala maxay khayr la kulantay duruustan hadda aan wadna ajarkeeda way qaadani salaadahan aan tukanayn ajarkeeda way qaadani annaga nagalama taabana insha allah tabaaraka watacaala marka sadaqatin jaariya cumrigaadiya cumr dheer lagu gelini cumri dheer hadda masjidkaas ayaan dhisnay ilaaha nagu garabgalay subxana wa tacaala jeebka walaalaheen muslimiinta ayaana laga dhisay ninkii toban shilin ku dirsaday intuu masjidka taagan yahay ajarkiisu u kama go-ay toban shilin wamaa rabuka bidallaamin lilcabiid marka sadaqada jaariyada ah waxyaabaha dadka doqon magaratada ay yihahdaan waa doqon dadka ma wada gartaan ilaahayna ma waafajiy subxana wa tacala intooda badan qofaa dhimani markaasuu karfan cad tegi guryo wuxuu ka tegayaa muxuua lix toban iyo shan dabaq labaatan dabaq ayuu ka tegi hal waqaf uu ka tagay ama hal muxuu ahaa waxa la taaban karo maanta ma jiraan isagana mara cad cad inta lagu duubo ayaa meesha lagu tuurayo laysaga tegi wabilahi towfiiq hadduu caqli jiri lahaa hadduu caqli jiri lahaa markuu guri shan iyo toban dabaq dhiso ood adduun u dhiso aakhirana waxaad u dhisi lahay mid intaad la-eg ama ka weyn ilaan waxaan soo marnay qofka maalkiisa inuusan ahayn ilaa saddex shay ma oyane wixii aad cuntay ood dhammaysay iyo wixii aad labiysatay ood muxuu aha ka baxday ood damaysay iyo wixii aad sadaqaysatay ood hormarsatay soo maahin wixii kale waxaa iskala warahadii ee iskale ciddi ku dhexlaysay marka ikhwaan ikiraam masaladaas awqaafta ah annaga kuma badnay ummadda soomaaliyeed hadda beryahan waa la barbaranaya waxaa laga yaaba qofki inuu yacnii nin la yaqaano oo boqol guriyaanba dhihi laakiin labaatan bildin magaaladan islii ku ama nairobi ku amaba wadankii meel kula kulahaado haado oo maca dalika xoogahoo yaroo meel qaraar laga arura masjid ood wax ku tuura waa gooni waa khayr in wax ku tuuro sax waana wax aad u fiican waana ku mahadsanya laakiin hadduu fikira qofka inta uu adduun u dhisay aakhirana intaas in ka badan u dhisan lahaa haddii xataa aad muxuu ahaa aad bakaylo intuu adduunku u dhisay saddex meelood hal meel ayuu aakhir u dhisan lahaa soo ma garan marka runta arrinta iyada ah kolleyba aan ka taxadarna oo keenna wax yar haysto mararka qaar waxaa laga yaaba inaad halkoo milyan shantoba boqoloo kun aad haysato ood la bakaylayso halkaad gelinaysaa laga yaabaa ta iyada aha laga yaaba laagtiis inaad niyad fiicda aad ku bixiso kan muxuu aha shanta boqol oo milyan ama bilyanka haysto inaad ka ajir baysaa laga yaaba haddii aad alla dartiisa ood wax ugu baxsato ood meel wax gashato marka arrinta iyada ah ha lagu baraarugsan sadaqatin jaariya inta qof oo hadda dhimatay oo ajirkooda usan ga oynin lama koobi karo marka tan labaadna aw cilmin yintafacu bihi iyo cilmi lagu intifaaca haddii adiga aqoontii aad cilmiga leedahood ummadda gaarsiin karta gaarsii intii kaa qaadatay oo dhan ayaad ilaahay ajirkooda ku siinaya intii kasii qaadatan ajirkooda lagu qori man sana sunatan weyaan abadan min hayri an yunqasa min ujuurihim shay ayaga ajirkooda waba lagama naqsanayo haddii aadan aqoonteeda lahayn garab gal oo waxaa weyaan alabat cilmiga kafaalaqaad alabat cilmiga cilmiga baranaysay u kaalma inay mxuu aha ay wax bartaan oo kutubii u iibi oo waxaa weeyaan transbortka ka bix oo guryihii u kiray oo labiska ciidda ka bix oo waxaa wey iyaga isku toos macalinka u qaba oo waxaa weya bishaarkiisa bixi oo dugsigii qur-aanka lagu baranayay macalinka dhe hal sana macalinkan anaga m soddonkiisa kun kontonkiisa kun labaatankiisa kun ana ayaa qabo wahaakada ilaa dugsigan cunugan ilmaha ka kicina aniga ayaa wahaakada marka cilmun yuntafacu bihi ayuu noqonaya shaki ma laha cilmun yuntafacu bihi marka oo waladin saalixin yadcu lahu iyo canug suuban oo kadibna usoo duceeyo qofka canug marka ilaah aduu ku siiy subxaana wa tacaala waa in markaad ku dadaasho in canugii uu salaax laga helo ila canuga saalixa ah calaamaadkiis waxaa ka mid a ah ducaa lilwaalid inuu waalid u duceeyo annaga marka waalidiin baan leyna dhammaanteen ama ha noolaadeena allah xifdiya ama ha dhinteena allah naxariisto in ayagan loo duceey oo adiga ilaahay inaad halkan keeno ood masjidka fadhido ood ahlu cilmi amaba aalib cilmi amaba caabid aad noqoto ilaahay iyagoo sabab kaaga dhigay inaad u ducayso waxaad ku helaysaa marka laba arrimood tan koobaad waalidkii aad anfacday oo ajir baa gaari ayagoo qabriga ku jiro ayaa albaabo loo furi jannaado khayra loo furi meel lay ka imaadayna ma ogsoona markaasaa la dhihi canugaada subanaa kuu soo ayaad wanaaggan ka heshay tan labaadna adigana waxaad gelaysaa buugga waxaa lagu qorayaa alwaladu saalix canug suuban buuggaasaad geli marka taana ayadan aan ku dadaalna ilmaheennana ilaahay subxana wa tacala ha hagaajiye inay saalixiin noqdaanna aan ilahna ka barino kuna dadaalno waay marka saddexdaas qodob waa muhiim idaa maata alinsaanu inqaطc camalu ila min ثaلaaثa min sadqaةi jaariya wacilmi yuntafacu bihi o waladi saalixin yadcu lahu xadii saddex kun lix boqol iyo labaiy kontonaad waa xadii saxiixa qala imam nas abarna cali bn xujr iqaة xaafiظ qaala anba'ana ismaaciil ismaaciil haddaan soo marnay ibnu jacfar ibn abi kair ansaari wa iqaةu dabt can cala cala ibn cabdiraxmaan ibn yacquub alxuraqi waa saduuqu rubama wahim can abihi aabihina waan soo marnayo waa ninka la yidhaahdo cabdiraxmaan ibn yacquub abu shibl isna waxaa weeyaan waa iqa can abi hurayrata radia allahu ta arda qal ana rajula ninba qaala wuxuu ku yidhi nabi ku yidhi sal slm ina abii aabahay maata wuu dhintay wa taraka wuxuu ka tagay maalan xoola walam yuusi muusan dardaarmin fahal yukafiru miyuu u dembi dhaafaya canhu xaggiisa an atasadaqa canhu inaan ka sadaqaysta sadaqada aan ka bixiyey dhaaf muu noqonaysaa oo ilahay mugu dambi dembidhaafa qaala nabigeena wuxuu yidhi sal slm nacam ha ujeeda marka sadaqada waalidka laga bixiyo dembi dhaaf ayuu ilaahay uga dhigayaa subxaanahu wa tacaala marka qofka dhintay in wax laga bixiyo waa arrin biyo kama dhibcaana meeshan waxaa isweydiisla marka annaga markuu qofka dhinto horeysaan u sheegnay saddexdii shay oo xalay aan sheegaynay oo muuna tajhiiskii iyo wasiyadii dayntii iyo wasiyadiis oo saddexdaa mahayn intaa marka laga bixiyo waxyaabo kale oo raacsan ayaa jiro annaga aan bixinno maxaa ka mid ah geed xawaaleedkii waa taqaanaano muxuu ah, maxaa la dhihi jiray yanhasha ama ritiga lagu gowraca xawaasha taa waxaa laga yaabaa luqluuq in loo helo maxay tahay arrinta iyada dadkii meesha qodaay oo ku dhiidaay oo kadednaay hadda meeshaan maba jirto dabcan oo ummado kale qodiyo lacagaa la siini laakiin waddankii dad ba xawaalqodadii iyo ummaddii yaacaysa iyo wixii waxaa laga yaabaa si un in waxaa weeyaan lagu yara loo luqluqaa dhici karto laakiin wuxuu ka dambeeyey ashaadiinka iyo afcaraka bixinta iyo arbaciinka iyo waxaa weeyaan howlahaas isdaba yeelo tirada badan oo xoolihii laga bixinaa ninka dhintay diinta maxay ka qabtaa wa diinta maxay ka qabtaa arrinta ayada khatar wa xoolahaa saddexda qodob kuma jirto munu tajhiiz ma ahan tan labaadna waxaa weyaan dayn ma ahan tan saddexaadna wasiyo naafidaa ma ahan ninkaa marka muxuu ku qaatay xoolaha iyaga xoolahiis maaa maxaa lagu bixiyey wa horta waxaa weeyaan xoolo aan la ogole in la bixiyey wa oo ninka hadda laga bixino uusan lahayn oo ilmo agoon ay leeyihiin qaarkood tan labaadna dariiqadan la samaynayo xoolahan tiradan oo la qali iyo howlahan mxuu ahaa fidowdheeraha akhrini iyo howlaha tirada badano taqaanaanoo dee qolo walba si gooni ayay u isticmaalaane intay asal ku leedahay diinta shareecada islaamka qul haadihi sabiili waxaa weeyaan qul inamaa atabicu maa yuuxaa ilaya wa wixii la waxyooday in saad loo raaco baa la rabaa intaa laga keenay wa su-aashaasa u baahan marka in laisweydiiyo haddii nusuus loo haya keena aan muxuu ku dhaqan on ku camalfan leh fa ana walcaabidiin waah nacam way noqoni waxaa sadaqo noqoni kara sadaqad waladka saalix ah xoolo isaga uu leeyahay ayuu gowracay kadibna masaakiinta iyo dadka u baahnaa ayuu siiyey waa noo imaan doonta waa ishkaal ma laha laakiin mashkiladda laga hadla waxaa weeyaan xoolahan la bashkuuxa oo ummadda iskugu imaanaysa waxaa weeyaan xoolo ma ahan dad kale ay leeyihiin meydkan xoolihii u ka tagay waa tarakadii tarikadii wa tarikadii wa marka arrinta ayada waxaa weeyaan shareicada asal ha looga raadiyo haddii kalena ha la dhaafo nacam a waa sax masaladaas horta waa masalo khilaafiya ah. xataa xilliga selafka isku khilaafay yacni qur-aanka ducada shaki ma lahan haddii meydka loo duceeyo ducada way gaari ducada way gaari sadaqada way gaari insha allah bilaa khilaaf laakiin masalada khilaafiga waa masalada qur-aanka kariimka qur-aan inta la akhriyo ihdaau اthawaabi lilmeyit oo kadibna meydka loo hadiyeyey hawaabtiisa qulwalleha annaga aadaan unaqaanaa toban iyo ko qulwalle in la akriyo oo waxaa weya nabiga eh, cafwan eh, loo hadiyeeya waalidkii qofka dhintay loo hadiyey ma gaaraysaa waa mise ma gaaraysa masalada masale khilaafi waa sida raajixan waxaa weynaan inayna gaaraynin weyaan sida raajix waa sidaas iyada ah eh, waxaa marka ragga saa qaba waxaa ka mid ah oo culimada aimada ka mid ah alimaam shaafici wuxuu qabaa hawaabta qur-aanka kariimka inayna gaaraynin loo akhriyo meydka bal taa qabsada horta shaaficiye haddii aan nahay oo madhabkaan ku dhegana imaamka ma qabo waxyaabaha uusan qabin ay ka mid tahay uusan muxuu ahaa uu leeyahay ma gaarays marka waxaa weeyaan masaladaas qur-aan akrinta iyo howlahaas waxyaabo ka badan ayaa jira oona noo imaan doono oona naqaano in qofka meydka ah ay gaarayaan wa cilmun yuntafacu bihi waladin saalixin yadcuu lahu iyo sadaqatin jaariya sidoo kale sadaqadii adiga aad ka bixisayna ayadna ishkaal ma lahan waa noo imaan doonta insha allah tabaaraka watacaala ama hadda qaybama soo marnayba xadiidka saddex kun lix boqol iyo saddex iyo kontonaad waa xadiid xasan ah qaala alimaam nas caleyh ramat lla akbarana muusa ibnu saciid muusa ibnu saciid atartuusi athaqri weeyaan waa saduuq qaala xadaana hishaam ibn cabdilmalik albahili mowlaahum waahiqatu tabt qaala xadaana xamaad ibn salamat waahiqatu caabid can muxamed ibnu camr ibnu calqama aleyfi waa saduuqun lahu awhaam can abi salamata salmata ibn cabdiraxmaan wahiqat faqiih can الshariid can الshariid can الshariid ibn suwayd shariid sooma ma idin shidan yesheenka الshariid الshariid ibn suwayd ashriid hay alcumuum sheenku waa shidan yahay raada w ka dambe ma shidna ashrid ibnu suwayd athaqafi waa saxaabi jaliil ah waa raggi wuxuu ka mid ahaa baycadii baycati ridwaan soo xaadiray oo ka mid ahaa oo wisaamkaas iyo bila sharafkaas ilahay u suri subxaana wa tacaala laqad radya allaahu can اlmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajara ayuu ka mid ahaa qaala wuxuu yidhi ninkaas saxaabiga ah oo reer bani haqiifa oo ibnu suwayd ah ataytu rasul nabiga ala sal slm rasuulkaan u imid faqultu waxaan idhi ina ummii hooyaday awsat waxay dardaarantay an tuctaqa canhaa raqaba in qoor laga xureeyo oo naf laga xureeyo addoon ayay dardaarantay wa ina cindii agtayda waxaa ahaatay jaariyatan gabar addoon ah nuubiyatan ee qabiilka nuubiga loo yaqaanaa ah nuubiga waa taqaana halkaanay degan yihiin kibira dadka degana nuubi la yihahdaa waa ragga ka soo jeeda sudan iyo waxaa weyaan io masar kala baxooda oo ninkii iidi amiin alxaaji iidi amiin daada raximahullah ninkii uganda wixii ogaanto shaqa ka qabtay gaaladana ay waxaa weyaan ay wax badan ay ka sheegaan iidi amiin daada waa taqaana taarikhdiisi oo est africa oo dhan ay isuga tageenoo nyeryere nyereere miyuu aha kii eh, tanzania la weeraray oo gaal iyo gaalna jirana iskugu iskugu tageen ninka isaga ah nacam nin dictateer wuu ahaa laakiin dhanka kale caadi inaba ma ahayn xaqiiqatan waxyaabaha wanaagiisa oo qiimaha badan waxaa ka mid ah doofaarka uganda waxaa looga dhaqan jiray sida sida arigoo kale wuu ka baabi'iyey taqriiban inkastoo soo farcabay mar labaad wuu ka baabi'iyey waxyaabaha xasanaadkiisay ka mid tahay xasanaadkiisa waxaa ka mid ah in dalka uganda uu munadamata mujtamac caalam islaami ay xiban karta ada kenya oo muslimiinta ku nool ay ka badan yihin kuwa uganda kuma jirto munadamata mujtamac caalam islaami laakiin uganda way ku jirta oo hadda markii muxuu ahaa museveni marka munadamat murtama islami ama isagaa tegi ama qof wasiiro muslim diri oo munaadamadu ku jirtaan intaa waxaa dheeri ah, muslimiinta ugandhana waa dad aad iyo aad aad u xoog badan oo waxaa weeyaan runtii aad u muuqda oo inaba caadi yihiin mufti muctabar ay leeyihiin qaadi lqudaad ay leeyihiin runtii waxaa weeyaan waa dad aad u qiimo badan awqaaf supremekooda amaba qolyahan loo yaqaano almajlis aclى limuslimiin uganda ama magac ay leeyihiin waa wax xoog badan marka jawaanib badan ayuu muxuu ahaa xitaa qolyo oo cawaan ahaay oo aad u dhib badnaa xitaa waxaa weeyaan wax badan oo dalka qasaay oo burcad ahaa shaqo fiican oo ka qabtay waxyaaba dee muaakhadaad iyo way jiraan laakiin suuradda hay u suuradaynaan iclaamka iyo miidiyaha reer galbeedka oo filimaanta laga samayn oo dadka hilibkooda nin cuna oo nin shahwaani oo dumarka muxuu ah kuwaalan inuu ahaa iyo waxyaabahaas kulli waa suurad xumayn xaqiiqo jirta ma aha idi amiin daada wuxuu ku dhintay caleyh raxmatullahi jidda maraan eh, aan fogeyn ayuu ku dhintay waati muxuu aha u qaxootiyoba xagga u cararay halkaas lagu soo dhoweey jidda ayuu joogi jiray marka dadkii yaqaanay oo la tacaamulayay xataa waxay ku sheegayeen aad u cibaado badan oo aad u qiimo badan oo wanaag badan ay ku sheegayeen marka gaaladan marka filmaantan ay ka sameyen idi amiin nin aada u foolxun oo aada u qaab daran oo balaaya oo hilib xuna oo eh, isqaawiye oo si kala suuradaha ay ka dhigaya markaad aragtaan ood filmada ka fiirisaan wa kaba wa ka oo aad u qiimo badan ah, oo nuubiyatan qabiilkaas nuubiga ah afa yujzi canii xilligaas hay joogan la socdaya afa hooyaday xaggeeda inaan gabadhaas nuubiyadda ka xureeyo miga gudaysaa qaala wuxuu yidhi itinii biha ii keen gabadhnu biyada nabigaa dhaha sal slam faataytu biha waan u keenay faqaala nabiyu nabigan wuxuu gu yiri sal slam man rabbuki rabbigaa waa kee qaalat waxay tihi allah rabbigay waa allah subxaana wa qaala wuxuu yidhi man ana anna keen ahay qaalat waxay tihi anta rasuulullah adiga rasuulka alla tahay maxay qirtay marka laa ilaaha ila allah anna maxamed rasul qirtay qaala wuxuu yidhi faactiqha xuray fainahaa iyada muminatu waa muminad gabadhaas waa muminade xuray weyaan waa hooyadaa way ka gudaysaa saasuu nabig sal slam soo sharaf iyo wisaam nooma ahan iyo in qofka inuu yidhaahdo laa ilaaha ila اllah muxamadu rasuululah uu shahaado ku heli nabi maxamed shahaadadiisa markhaatidiisa inuu qofka mumin yahay inuu mumin qofka yahay inuu ku heli so wax aad weyn ma xaqiiqatan yacni waa wax aad weyn laa ilaaha ila اllah muxamadun rasuululah dhihitaanka aad carabka iyo qalbiga ka dhahda oo dhabta ah waxay ku gaarsiinaysaa martaba aan inaba aan dhoweyn oo nabigeenna uu ku tilmaamay actiqa fainahaa muslima muusan dhihin fainahaa mumina kelimadaas waxsaan ha umalaynina kelimadaas kelimo weyn waa aada u weyn bifadli min rabbina tabaaraka wa ilahay baa annaga bilaash aabbahe hooyadaa nagu dhalay firat allahi alatii fatara annaasa calayha hay oo ilahay waxyaabaha aad loogu mahdi loo baahan yahay xadii saddex kun lix boqol iyo afar iyo kontonaad waa xadiis saxiixa ah. qaala alimam nasai alay mt akbarna axuseyn ibn ciisa aلطaa'ifi alkhuraasani saduuqun saaxib axadiid qaala anbana sufyaan ibn cuyeyna can camr ibnu dinaar labada nin waa taqaan can ikrima mowla cabdillaahi bni cumar wa iqatu tabtu caalima bitafsir ibni cabaasin radia ikrima mowla cabdillahi bni cabaas weeyaan ibn cumar meel waa mxuu ahaa mawla cabdulahi bn cabaas waa iqatan tabtab caalima bitafsiir can ibn cabaasi radi allahu taala anuma ana sacdan sacd ibni cubaada sacd ibni cubaada waxaa weeyaan mma sayid alawsa mise waa sayid اlkhasraj cubaada sacd ibni cubaada iyo sacad ibni mucaad soo mayn kee muxuu ahaay ma mucaad baa aws u ahaa sayid mise ibnu cubaada ayaa u ahaa eh, aws iyo khasraj min la sheegay lagaba dhaaqay meesha ninkan waa cubaad sacd ibn cubaad axsant saas waa sacd ibn cubaada wuxuu sayid u ahaa niminka khasraj sacad miim markay noqoto waxaad la adaan aws markay cayn noqotona waxaad la adaan khasraj labada sacad laba noo kale liitama ahayn labada qolo waa boqol iyo labaatan sana nimanka dagaalamayay oo nabigeen u heshiiyey sala allahu calayh wasalam dartii ku heshiiyeen nimankan aws ayaa aad u yara oo taqriiban saddex meelood ama afar meelood marka loo qeybiyo qolyahan khasraj hal meelay ahaayeen laakiin maca daalik kale adkaan waayeen lidalik soomaalida hadda soo qabaa'ilu waaweyn ma jiraan kuwa yarna soo ma jiraan cid kale adkaad weligeed ma maqasheen kuwa mar la yara taraaray oo muxuunta la jiiray waad aragteen laakiin kale adkaasho ma jirta marka ninkaas la yihah sacd ibnu cubaada radia allahu ta arda ayaa sa'la nabiya nabigen weydiy sal slm oo muxuu yidhi ina ummi hooyaday maatad way dhimatay walam tasim ay dardaarmin afa canha miyaan ka sadaqaystaa qaala nabigen wuxuu yhi sal slm nacma xadiid saddex kun lix boqol iyo konton iyo shanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasi al akhbarna axmed ibn azhar alcabdi waa saduuqun xaafid ninkan marka waa saduuq waana xaafid laakiin wuu weynaaday fakabura fasaara kitaabu ahbata min xifdihi qala xadaثna rawx ibn cubaada alqaysi wa iqaة faadilu lahu taصaniif qala xadaثna zakariya ibn isxaaq اlmaki wa iqaة rumya bاlqadr qala xadaثna camr ibn dinaar wa iqaة tabt can ikrima can ibn cabaasin radi allahu tacala canهuma ana rajula ninba qaala yidhi ya rasul rasuulka allow ina ummahu isaga hooyadii yani hooyada ay ula jeeda iltifaat baa ku jira tuufiyat waa la oofsaday afa yanfacuha miyuu wax u tarayaa in tasadaqtu canha haddii aan ka sadaqaysto wax ma u tari qaala nabiga wuxu sl sl nacam haa wuxuu yidhi fa lii anigu ii sugnaaday makhrafan makhrafan beer timireed beer ay timir ku taalla ayaan leeyahay hy fawshituka waxaan ku markhaati gelinayaa anii aniga qad qad tasadaqtu qad xaqiiqat sadaqtu bihi inaan sadaqaystay beertaas ama makhrafkaas inaan sadaqaysta cannahaa hooyaday xaggeed inaan ka sadaqeeyey ayaan ku marqaati gelina waad aragteen hadda masaajid marka loo yeebo hoyna iyo howlahaas iyo hooyaan ka sadaqay aabaan ka sadaqay waa ariiqaas la maray soo ma jeedaan waa ariiq jiri jiray waayahay xadiidka saddex kun lix boqol iyo iyo lix iyo kontonaad waa xadiid saxiixun bimaa bacdahu xadiid ka dambeeya ayuu saxiix ku yahay xadiid ka dambeeya ayuu saxiix ku noqonaya qala imam نaسي رحمة الله أخبرnي hاrون بن عبد لله حmاn wa ثiقة qال xadثna cفاn iبن mسلم الأنصاري wa ثiqة db qال xadثna سulayman بن kaiir acabdi laa basa bihi fii ayri uhri uhri laakiin may can uhri uhri ay ka wari marka xadiidka marka aduu uhri ka wariye hawl baa ku jirta laakiin xadiidka dambe ayuu saxiix ku noqonaya can ubaydillahi bn cabdillahi bni cutba ibn mascuud alhudali waatiqatun tabtun faqih ibn cabaasin radi allahu taca anhuma can sacd ibni cubaada ayuu ka wariyey anahu sacd ibni cubaada ata nabiya nabiga nu im sal slam faqal wuxu ina umya hooyaday maatat way dhimatay calayha dusheedan waxaa ahde nadarun nadar ay nadartay ilaahu haddii aad saa ii yeesho saas ayaan samaynayaa haddii wax fulaan aad samayso oo wax fulaan badbaadisa wax fulaan baan rabbi aan samaynaya wa calayha korkeed waxaa adi nadrun nadar afa yujziu canha miyuu ka gudayaa an uctiqa canha inaan ka xureeyo qaala nabigeena wuxu yh sal slm actiq can ummika hooyada wax ka xurey weeyaan xadii saddex kun lix boqol iyo toddobiy kontonaad waa saxiixulisnaad sanadkiisa saxiixa qaala imaam cali ramatullah abarna mamed ibnu muamed muxamed ibnu muxamed abu yuusuf asaydalani waa iqatu xaafid can ciisa ibnu yunis ibn abi isxaaq asabici waa iqatu ma'muun qaala xadaani h laba jeer midii qoray can ciisa y Eh, abarana mamed ari eh, ka bilo mamed ibn amed mslim ibn mamed aywa axsant axsant aywa naam aywa aywa sidaas sax annaga marka khaladka noo qoran ma taqaanaan can ciisa qaala xadaana ciisa wah ibnu yunis ciisaada marka hore meesha ka saara marka qaala akhbarna muxamed ibnu axmed abu yuusuf asaydalani waa iqat xaafid qaal xadaana ciisa saasaa kuu qoran soo maha ciisa kuu qoran marka xadaanaada meesha ka saara can ciisa wah ibnu yunis ibn abi isxaaq isabici waa iqat mamuun an awsaaci cabdiraxmaan awsaaci waa iqatun habtun imaam weeyaan waa ree ahlu shaam iqa can zuhri ahbara wuxuu u sheegay can cubaydillahi bni cabdilaahi ibni cutba alhudali waa iqatun habt can bni cabaasin radia allahu tacala canhuma can sacd bni cubaada radia allahu tacala canhu istafta nabiya nabiga ayuu fatwo weydiiyey wax ka weydiiyey fii nadrin nadar oo kaana ahaaday calaa ummi hooyadii dusheeda ahaaday fa tuwufiyat waxaa la oobsaday hooyadii qabla an taqdiyahu intayna gudin ka hore nadarkii faqaala rasul nabiga wuxuu yih sal slam ama rasulka al wuxuu yihi alayh sala slam iqdihi ka gud canhaa hooyadaa xaggeeda ka gud ayuu nabig yihi sala allahu calayhi ali wasalam marka qofka hadduu nadar galay oo la ogsoon yahay waalid ama ahaado ama walaal ha ahaado hadduu raxim qofka yahay oo nadar uu galay nadarkan uusan gudin in laga guda ayaa mashruuca weeyaan ama loo baahan yahay xadii saddex kun lix boqol iyo siddeed iyo kontonaad isna waa صaxiix isnaad qaala imaam النasai alي mt abarna mxamed ibnu sadqa alximsi waa saduq qaala xadana mxamed ibnu shucayb ibnu shaabuur alqurashi waa uh, saduq صaxiix اkitaab can اwsaaci can الzuhri ahbara wuxuu sheegay can cabdlah bn cabdilahi bn cutba can bn cabaasin radi allahu tacala anhuma can sacd ibni cubaada anahu sacd ibni cubaada istafta اnabiy nabiga ayuu fatwo weydiiyey su-aal diinad weeyaan fatwada fii nadrin nadrin nadar kaana ahaada calaa ummi hooyadii korkeeda famaatat way dhimatay qabla an taqdiyahu intayna gudin ka hore faqaala rasul u u sl slm iqdiha canha ka gud ayuu nabig sal slm nacam ha ha eh, waaa macnaheeda hadda kownuhu uu yidhi saxiix alisnaad markuu yidhi laa yacni in waxaa weeyaan matniga khata ku jiro laazim ma aha maxaa yeele bidaayihii xadiidka dambe waa saxiix waana nafs alqisa iqdihi canhan waa noo imaan doontaa a a markuu saxiix asanad uu leeyahay yani waxaa laga yaabaa cila khafiya inay meesha ku jirto ciladaas khafiga marka laba qaybood u cilatun qaadixa wa cilatun hayra qaadixa cilad qaadix ahoo dhaawacaysa xadiidkii matnigiisii iyo midaan dhaawacaynin meeshaan marka cilad oo qaadixa kuma jirto bidaliil waxaa weeyaan xadiidka dambe fiiri iqdihi canha ka gud waa nafs axadii waana sooyah muxuu yahay ad ula jeedaa maya صaxiix eh, eh, almatni horta weliba soo marnay soo marin axsanta isilaaxa isilaaxa waxaa weeyaan eh, muxadisiinta صaxiix xasan ضaciif صaxiix اlisnaad صaxiix isnaadka marka laba ixtimaala imaanaysa xadiidka asagoo sanadkiis uu saxiix yahay matnigiisana saxiixu noqonaya haddana waa israacayaan marna waxaa dhacaysa in uu noqdo صaxiixu اlisnaad ضaciif اlmatni ayaa suuragala marka hadda laakiin imaamka meesha uu saxiix isnaad leeyahay matnigana waa lamid bidaliil matniga dambe oo imaan doono waa nafsa shay matni kaleba waxba uguma duuna nam xadii saddex kun lix boqol iyo sagaal iy kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nas alay ramat abarna alcabaas ibn weliid ibnu mizyad hay albayruuti magaalada bayruut ayaa loo tiiriyey ashaami saduuqun caabid qaala ahbaranii abi aabihi waxaa weyaan iqatun habt qaala xadana awsaaciy ahlu shaam ayaa meeshaan ku taxad ma arkaysaan qaala ahbaranii zuhri can ubaydillahi bn cabdillahi bn cutba ahbarahu can bn cabaasin radi allahu taala anuma qala wuxu cbdillahi bn cabaas istaftaa wuxuu su-aal diineed ahaan u weydiiyey sacdun sacd rasuula اllahi salى اllahu alayhi wali slm rasuulka alle fii nadrin nadar kaana ahaaday calaa ummi hooyadii fatuufiyat la ofsaday qabla an taqdiyahu intaynan gudin ka hore faqala rasul rasulka wuxu yh sl slm iqdihi canha ka gud baabu dikr اkhtilaaf khilaaf sheegitaan la sheego calaa sufyaan sufyaan ibnu cuyeyna khilaafka laisku khilaafay markuu warinaya xadiidkan laftarkiisa ama qisada laftarkeeda khilaaf lasu khilaafay cadayn la cadeey ayuu baabkan u baab yahay macnaheeda maxay tahy macnaheeda waxaa weeyaan sufyaan ibnu cuyeyna xadiidka laba ariiq ayaa looga wariyey ariiqo waxaa weeyaan cabdilaahi bn cabaas inuu raawiga xadiidka wariyey oo nabiga ka wariyay inuu yahay waa ariiq ariiqna waxaa looga wariyey in uu cabdilaahi bn cabaas ka wariyey sacad ibnu cubaada arrinkaas ayaa marka ayaa waxaa weeyaan lisku qabtay amaba noo imaan doonta labada ariiq mid sacd ibnu cubaada uu muxuu ahaa ka warina laga warina oo waxaa ka warina cbdillahi bin cabaas midna cabdillahi bin cabaas laftirkiisa ayaa ka sheekayna qisadii sacad ku dhacday oo asaga ayaaba toos nabiga u warini sida saxiixana waxaa weeyaan sacad ibnu cubaada waxaa ka wariyey cabdullahi bin cabaas riwaayadaas ayaa raajixa maxaa yeelay xilliga iyada ah oo arrintan sacd ay ku dhacaysa cabdulaahi aad buu u yaraa qisadana wuu ka war helay wuuna ka war qabaa laakiin sida raajix waa sidaa weyaan intaas khilaafka uu kuu sheegaa oo hadda wax weyn aad u arkaysa waa inta ayada ah hal huwa min musnad ibni cabaas aw huwa min musnadi sacad ibni cubaada wاصaxiixu wاraajix anahu min musnadi sacad ibni cubaada intaa weyaan axaadiista hore iyuro axaadiistan ay la mid yihiin xadis saddex kun lix boqol iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qaala imam abarna xarit ibn skin qira'atan caleyh waan asmac wa iqatun tabt can sufyaan ibn cuyeyna waa imaamkii iqatun tabtun xuja can zuhri can cubaydilahi ibn cabdillahi bni cutba can ibni cabaasin radi allahu taala anuma ana sacad ibn cubaada istafta hadda marka xadiidkan min min musnad min musnad la min musnad cabdillahi bn cabaas sacad wuu ka waramaya laakiin ninka hadda hawsha wata oo ka sheekayni oo toos nabiga ugu warrami doono waa cabdillahi bin cabaas can ubayd kan koowaad maya waxaa weya waa abdillahi bin cabaas fiiri can cubaydillahi ibn cabdillahi ibn cutba ana sacda ninka sacad la yidhaahdo ni ninka sacdu ka sheekaynaya cabdillahi bin cabaas e istafta nabiy nabiga ayuu fato weydiiyey marka waxa sheekayna cabdillahi bin cabaas oo sheekada yaa wata cabdillahi bin cabaas fii nadri nadar oo kaana hada ummi hooyadii korkeeda fa la ofsaday qabla an taqdiya intayna gudin ka hore faqaala nabigan wuxu yih sal slm yaa dhihi faqaala cabdullahi bn cabaas faqaala wuxuu yidhi iqdih canaa ka gud riwaayadaas marka waa min musnadi cabdullahi bn cabaas tan labaadna fiiriya xadis saddex kun lix boqol iyo kow iyo lixdanaad waa saxiix isnaad qaala imam nas aleyh ramat lah abarna maxamed ibn cabdillahi bn yaziid alqurashi waa iqa qaala xaddaana sufyan ibn cuyeyna can zuhri can cabdillahi bn cabdillahi bn cutba can ibn cabaasin radi allahu ta anhuma can sacd mujeedaan cabdullahi bn cabas marka toos inuu sacd ugu wariyay halkaa waa ku caddahay أنhu sacd ibn cubaada qaala wuxuu yhi sacd ibn cubaada maatat ummi hooyada ayaa dhimatay wa calayha nadrun korkeeda nadr ayaa ahday fasaأltu الnabiya nabiga aya weydiy sal sl faamarnii wuxuu faray an aqdiyahu canha inaan ka guda marka xadiidka sida muxuu ahaa raajixa waa anahu min musnadi sacad ibni cubaada wahal yadur aduu musnad ibn cabaas noqda ama musnad uu noqda sacd ibn cubaada ma waxdhibaa ku jira waxdhibaa ku jira malahan xadii saddex kun lix boqol iyo laba iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai alي mt abarna qtay bn saciid qaala xadaثana leyt bn sacd can zuhri can cabdillahi bn cabdillaahi ibni cutba can ibni cabaasin radia allahu ta anma qal cbdillahi bn cabaas istaftaa sacad ibn cubaadat alansaariy ayaa fatwo weydiiyey rasuul اllahi rasulka sal slm fii nadri nadr oo kaana hada cala ummi hooyada korkeeda fatuufiyat waxaa la ofsaday qabla an taqdiya intayna gudin ka hore faqala rasul ll uri sl slm iqdih canaa ka gud xadis saddex kun lix boqol iyo saddex iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasai alيh ramat lla akhbarana haaruun ibnu isxaaq alhamdani waa saduq can cabda ibni sulaymaan alkilaabi waa iqatun dabt can hishaam wahuwa ibnu curwa waa iqatun faqiih can bakr ibn waail alleythi waa saduuq can zuhri can cubaydillahi bn cabdillahi bn cutba ibn cabaasin radi a ta qowli cbdillahi bn cabaas jaa waxaa yimid sacd ibn cubaada ayaa yimid ila nebi nabig sal l slam faqala wuxuu yidhi inumi hooyaday maatad way dhimatay wa calayha korkeeda waxaada nadru nadr walam taqdihi ma ayna gudin qaala wuxuu yihi iqdih canha ka gud ayuu nabig yiri sal slm xadis saddex kun lix boqol iyo afar iyo lixdanaad waa xadiid xasan ah qaala aimam nas alيh mt abarna mxamed bn cabdillahi bn mubarak almuharami wa iqat xaafid qala xadaثana wakic ibn jarax alru'aasi waa imaamkii can hishaam adastawai wa iqat dabt rumya bاlqadr can qataada ibn dacaamat sadusi اbصri can saciid ibn musayib can sacd ibn cubaada qaala sacd bin cubaada qultu waxaan ya rasul rsulka allow ina ummii hooyaday maatat way dhimatay afa tasadaqu canha ma ka sadaqaystaa qaala wuxuu nacam qultu waxaan idhi fa ayu sadaqati afdalu sadaqatee u fadli badan qaala wuxuu yidhi saqyu lmaa biyo in dadka la waraabiyo u baahan ayaa u fadli badan ayuu nabig yihi sala allahu calayh wasalam wajacala min almaa'i kula shayin hayin wax kasta oo nool biyo kama maarmaan waa laga uumay sidaa weeyaan xadiis saddex kun lix boqol iyo shan iyo lixdanaad waa xadiis xasana qaala alimamu nasai ala akhbarna abu camaar abu camaar waa xuseyn ibn xurayf alkhusaaci waa iqa can wakiic ibn jarax can hishaam dastawaai can qataada can saciid bn musayib can sacd bni cubaada qala wuxu sacd bn cubaada radia allahu tacaala canhu waraxima jamiica aruwaat qala wuxuu yihi sacd qultu waxaan ya rasul rasulka allow ayu sadaqad sadaqad toodeeba ama teedeeba afdalu fadli badan qala wuxuu yihi saqyulma dadka oo la waraabiyo oo la biyasiiyo ayaa u fadli badan xadii saddex kun lix boqol iyo lix iyo lixdanaad waa xasanu bimaa qabla xadiidkan xadiidka hor ayuu xasan ku noqonaya xasanu ligayrihi wa qaala imaam abarni ibraahim ibn xasan alkhacami waa iqa can xajaaj ibn maxamed alcawar almisisi waa iqatu ikhtalata fii aakhirihi qaala samictu shucba waa imaamkii yuxadid isagoo ka warramay can qataada ibnu dacaama qaala samictu xasan ibn abi xasan albasri waa yuxadid isagoo ka warramay can sacd ibni cubaada radia allahu tacaala canhu ardaa ana ummahu hooyadii maatat way dhimatay hadda xadiidka hore sacd waxaa ka wariyey saciid ibn musayib kan daban ayaa ka warani waxaa ka waran alxasan xasan albasri anna umma hooyadii maatad way dhimatay faqaala wuxuu ya rasul rsulka allow ina ummii hooyaday maatad way dhimatay afa tasadaqu ma ka sadaqaystaa qala wuxuu nacamha qala wuxu yhi fa sadaqati afdalu sadaqa teedeebaa u fadli badan qala wuxu yhi saqyu lma dadkii oo la waraabiyo fa tilka ah siqaayatu sacdin bilmadiina fa taasayto muuqato siqaayatu sacdin sacad meeshuu dadka ka waraabinaya bilmadiinati magaalada madiino saa weyaan marka dadka in ceelal loo qodo oo biyo la waraabiyo weliba khaasatan meelaha baahida looga qabo aad iyo aad bay runtii wax badan u taraysaa hadda ummadaha carabaha iyo dadkan ahlu ixsaanka ah waxaad arkaysaa ceelal la qodi ama ha noqdeen kuwaan irtiwaasiga oo dheer oo dhaqaalaha badan hadda taqriiban wadankan ilaa saddex milyan ama soddon kun oo dolar lacag u dhiganta ayaa lagu qodaa iyo kuwan gacanku qodka oo laga yaabo inay mxuuaha kun doolar iyo wax lamid ah lagu qodo ama laba kun oo dolar iyo wa lagu qodo ha noqotee waxaa weeyaan aad bay ugu dadaalaan ummadda soomaaliyeedna kolleyba waxyaabaha aadka inay u bartaan loo baahan yahay ka mid tahay in eh, biyaha lagu dadaalo dadka in laga sadaqeeyo baabun hadda qof baa ceel halkan qoday gadaal dambe masjidka qaybtan dambe ceel baa had u qodan soo ma qof baa ilaahay ku karaamayay subxana wa tacaala ceel uu qoday waxaasaad arkaysaana weyseah oo gadaal sabanka lagu weyse qaadani kulli ajarkeed asaga u socday waxaa laga yaaba inaad labaatan sano soddon sano afartan sano oo soo socota ceelka isaga la isticmaalo ayaa suuragal sooma marka waxyaabaha runtii qofka doqon magaratada ay sheegay ka tahayo qofki isagoo dhaqaalo badanhaya ayaa waxyaaba yaryarna ay sheegayaan towfiiqdana biyadi rabbina tabaaraka watacaala ilaahay subxana watacaala khayrka alla ana siiyo inaan khayr ku bixinna allahna waafajiyo xadiidka amaba baabka tobanaad baabu nahyi reebid iska reebiyo baabkan u baab yahay can ilwilaayati maamulid oo weli laga noqdo calaa maal yatiim canuga ama canuga yatiimka ah xoolihiisa in la maamulo oo qofkuu gacanta ku qabta in liska reeb ayuu baabkan u baab yahay haddii say waxaa noqonayaan haddii xoolo yatiim lama taaban kara ay noqoto yatiimta xoolahoodiisa ay noqonayan waaba la dhici waaba khasaarayaane farqu maa loogu shubi walaa tu'tuu sufaha amwaalakum alatii jacala lahu lakum qiyaama ilaah baana subxaana wa tacaala see waxay yihiin macnaheed waxaa weeyaan waa qofka aanan ayadii si fiican u maamuli karin oon u kobcin karin oon u xanaanayn karin oon u dhaqaaleyn karin amaba qofka naftiisa ka baqa inay gacan waa miskiin ku dhacdo gacan soomaalida waxay dhahaan gacan waa miskiin oo qofka waxaa laga inoodan u yara dusa haddaad u dustana waxaad u dustay إن الذين يأكلون أموال yataama ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا إنا lilahi waina ilay rajicuun yacni naar ayay cunayaan adduunka waxay cunayaan macaanka badan o ayagu haystaan inay cunayaano macaanka ay u arkaan waa naar naarna way gelayaan ilahay baa ballan qaada subxana wa tacaala marka la koriyana mancala qof laba yatiim kafaalo qaado anigii asaga jannada waxaan ku nahay kahatayn ayuu nabig yidhi sal l slm soo saa maaha qofkii dhaqaaleeya oo barbaariya oo wax la qabtana halkaasuu gaari qofkii waxaa weeya xoolihiisi ku takriifalada naar ayuu quudani ahlu naarna weeya siduu nabigeena sheegay sala allahu alayhi wa siduu nabigan sheegay subxaana wa tacaala siduu nabigan sheegay marka waa arrin khatara xoolaha yatiimta marka qofkii kabaqa inuusan iska hanan karin oo naftiisa aan ka adkayn hadda waad aragteen markii umuna caaisha radia allahu taala ardaha wax laga weydiiyey ninka sooman haweeneydiisa mubaasharo iyo tataabasho iyo wixii la midka ah muu ku samayn karaa oon jamaac iyo galmo iyo waxbaan ahayn markaas waxay tiri nabigeena wuu samayn jiray sal l slm arrinka wuu samayn jiray kadibna waxay ku dartay fa ayukum kaana amlak liarbihi aw liirbihi kamaa kaana rasul la sl sl ymlik kii neeba marka naftiisa ka adag oo shahwadiisa xijin kara siduu nabigeena ahaan jiray calayhi salat slam marka waxaa loola jeeda qofkii marka maalyatiimkan iska ilaalin karo oo sida baktigii isaga ilaalin karo dadku waa ku yaryihin la socda ina almaala xulwatun xulwun khadira maalkan waa wax muxuu ahaa aad u macaan badan sida xalwadii oo kale waa qof isakor aanan qabin ma garateen ama kastrool iyo waaan qabin oo iska ilaalinayn sidoo kale waana wax cagaaro indhaha uroon carabkana waa uroon yihi indhahana waa uroon yihi marka qofkii aanan naftiis hanan karin in uu yatiimka xoolihiisa banaanka ka mara ood ummad kale isaga dhiiba ayaa waajib ah marka qofka laga hadla oo loo diidaa waa qofka naftiisa aan hanan karin amaba aan xoolihii xanaanayn karin ganacsigiisu faashil ku yahay kaba soo qaad isaga wax kastood gacar u qaadaba ku khasaaraya waa faashil ilmo agoon duu waxbay qabtana uu fashilinaya sooma warninta w idinka khasaarin laha waad yeelaysaan muaan waaan ma qaban karaa ilmaha ka khasaarin hadda ad aad baabka ku ficneen qof walba ilahay meel bu ufura mogta nin baa ganacsiga ishiisa ilahay ad furi uu yaqaanaa haddii sida cabdiraxmaan ibn cawf oo kale oo waxaa weeyaan la yihi waxaan kuu furayaa labadeeda xaas mid ka mid a ah, xooleygna soo qaada wuxuu yihi ahalkaadi malkaad allah ku barakay suuq wal adigo indhaha isaar haddaad suuqa geysa anin baa muxuu waxyaaba inta isku xirxirta waa dhaqaaqiba galabtiiba asagoo mxuu ahaa adduun wata ayaad soo galbaday galabtii horreysayba markii dambena waa ogaantad gaalada qofna waxaa weeyaan hadduu si kasu shaqey waxba aysuma korayaan adoo marka xaaladaada nocaasta ilmihii xoolahoodii agoontan qabanaya oon muxuu ahay oon aan ku ganacsiku geli waaba la inaad muxuu ahay khasaarinay marka dadkaas waa dadka loo diidi saas weeyaan nacam xaaji axmed ha fadal ha ha ha nacam nacam waa lagu ogolya waxaa weye xoolihii aguntu hayaa wuu cuni bilmacruuf cunitaanka waxaa weeyaan waa noo imaan doontaa insha allah shilin kama dhigana isaga hal kumi kama dhiganayo laakiin keliyu iskaga bixini gurigu u degnaa biilkii hadduu ka maarmi karin hadduu ka maarmi kara looma ogola hadduu ka maarmi kara looma ogola hadduu ka maarmi karin waxaa weeyaan yakulu bilmacruuf laakiin xoolo kama dhigan kara mana ku baashaal iyo muxuu ahaa baabuur v eight kaga soo iibsa iyo ilmihii agoonta xoolahoodii iyo waxaas waa jirmahan ya amaba meel sara uu yihahdo kiraha aniga meeshaan ma degnaan waa saddex boqoloo kun ilmihii oolihii agoonta iskaga bixina sliidan dhoobadeed waxeed waxaa weyaan ilmihii maadaama xoolo badan unahay agoonti saddex boqoloo kun kira ahan bixinayaan maya lama ogola bilmacruuf wa baabun maali wasiyi qofka waaba baabka namba ayaa ka hadla arrinta ayadan maali wasiyi qofka canuga agoonka ah u taagan baabu nahyi reebadiiska reebayo baabka naba can wilaayati gacan ku qabasho calaa maal yatiim qofka yatiimka xoolihiisa in gacanta lagu qabto oo la maamulo qofka aanan naftiisa ka adkayn oon maamuli karin amaba ilmihii aanan xoolahoodii xanaanayn karin reebid laga reebay baabka cubaab xadii saddex kun lix boqol iyo toddoba iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasaci akhbarna cabaas ibni moxamed albaqdaadi waa xaafid qaala xadatana cabdullahi ibni yaziid waa faadil ahy ninkaas cabdullahi ibni yaziid ee toddobaatan iyo dhowr sano ayuu waxaa weeyaan qur-aanka dadka baraayay oo macn qur-aan ahaa kitaabka ilahay dadka baray waana kibaar shuyuukhi bukhaari imam bukhaari shuyuukhdiis kuwooda weliba hore oo weynay ayuu ka mid ahaa raximah اllah waraxima jamiic اruwaat can saciid ibn abi ayub saciid ibn abi ayub alkhuzaaci wa mawlaahuma iqatu tabt can cubaydilah ibn abi jacfar almisri wa iqa can salim ibn abi salim ajayshaani aljayshaaniy waa maqbuul can abihi abihiis aabis waxaa la yihahdaa eh, sufyaan ibnu hani aljeyshani almisri ninka isaga waa taabici mukhadram ah eh, masr xilliga la furinayna wuu joogay shahida fatx misra raxima allah jamiic can abi darin kifaari radia allahu ta qa abi dar qaala lii rasu rasulka wuxuu yihi sal slm yaa abaa dar abu darow inii aniga araaka waxaan ku arkaa daciifa nin tabar inaad tahay nin tabar inaad tahay kaa muuqato xaggeed kaga tabardaran xagga maamulka laga yaabaa wa inii ana uib waaa la jeclahay laka adiga uib waxaan kula jecla laka adiga maa uxibu nafsi naftayd waxaan la jeclahay naftaadana la jeclahay oo badbaado iyo janno hel iyo khayr iyo waxaa weya dulmi iska ilaalin iyo wax dayecla-aan iyo wax badan baan kula jeclaana aan naftayda la jeclahay laa ta'amaranna amiir iyo madaxa u noqonin cala nayn laba qof madaxa u noqonin weliga adigo racyad ahw dowladnimo iyo horkac iyo hogaan ha gelin hogaan ha noqonin walaa tawalayana weli ha ka noqon ho istaagin calaa maali yatiimin canug agoona maalkiisana weli ha u noqonin oo mas-uul ha ka noqonin macnaheed maxay tahay xagga maamulka looga ficna abudar oo ahlu janno in sha tabaaraka wa oo asxaabada nabigeen rag ugu qiimaha badna ugu fadliga badnaa laakiin waxaa weeyaan wadcu rajul munaasib fi makaan munaasib qofka munaasibka ah meelka meeshuu munaasib u yahay dhig waxaa laga yaabaa wadaadka kitaab akhrinta iyo waxaa wey darsi soo joodinta iyo baabkaas cid ugu horreysa lama arka laakiin laba laxaad kalama kicin kar ma jirteen laba laxaad kalama kicin kara yani waxaa laga yaaba maamulka xaggiis inuu ka yahay geb ayaa laga yaabaa waxaa laga yaabaa ninka inuu nin ganacsada weyn oo balaayiin hays inuu yahay laga yaabaa laakiin maamulna uusan waxba ka qaban karin marka iskuma xirno aqoon waxaad arkaysaa nin rofesor aho aqoontiisa halkaas ay gaartay abadan ninka reeto riixa iyo muxuuaha gaari gacan riixan uu ka maamul fiican yaha ad arkaysa marka qadiyadda waxyaabo badan oo qofka ilaahay uu ku khalqa ayaa jiro marka abudar nabigan wuxuu ku yidhi sal slam ha u dhowaanin wax maamul la yidhaahdo ama agoon xoolihiisa lamaamul noqota ama laba qof oo laba mal ha noqota saasuu nabigeen ku yidhi sal slm ilan maxaa weeyaan dacfi dhanka asaga uu ku tabardaran yahi laakiin dhanka iimaankii dhankii xub اlislaam dhanka jihaadka dhanka waxaa weeyaan nusrat اdiin cid ku gaarays waa naadir radia allahu tacala arda eh, baabu baabun maa lilwasiyi qofka canuga agoonka gacanta ku haayo oo wasiga loo yaqaano min maali اlyatiimi qofka ama canuga yatiimka xoolihiisa wixii ugu sugnaaday idaa qaama calayhi hadduu u istaago ood xoolihii agoonka ay gacanta ku haayo ood maamula ood kobcina ood ganacsi u geliy u dhaqaalayna u xifdina ood akaawnadii wiiis u maamula iyo muxuu hantidii isaga muxuu ku leeyahay muxuu ka heli maxaa laga siin karaa maaad maxaa looga ogoliy xadii saddex kun lix boqol iyo sideed iyo lixdanaad waa xadiidun xasanun saxiix qaala imam abarna ismaciil mascuud aljaxdari waaiqa qaala xadaana khaalid bn ujaymi waa iqatu habt maxaa idin qoran maxaa qoran aye can xusein mis xusein siin walaa saad bisiin siinka ayaa saxa xusein saadka waa khaa xuseynkan waxaad ku bedelaysaan xusein xusein ibnu dhakwaan almucalim waa xusein mucalimka ad taqaaneen waa iqatu rubama wahim an camr ibn شhucayb alquraشhi waa saduuq can abihi abi شhucayb ibn mxamed ibn cabdilaahi ibn camr weyaan can jadihi ucayb waa taqaana raggan kulliga wada waxaa weeyaan waa saduuqiin شhucayb waa saduuq aabihii oo moxamed ibn cabdilaahi sidoo kale raggaas marka waa wada saduuq waa garateen can jaddi awowgiis oo cabdilaahi ibn camr ibn caasi radi allahu tacala canhuma ana rajulan inba ata nabiya nabigu yim sal slam faqala wuxuu yidhi innii aniga faqiirun nin waxaan ahay faqiir ah laysa lii shayan waxna malihi weliya yatiimun agoon ayaa ii joogta oon hayaa innii faqiirun laysa lii shayun walii yatiimun laba shay bu ad kartaa waliya aniga mxuu ah waliya ay tawalaytu oo waliye mxuu ah min baabi inaan tawaliyey yatiimun weliya yatiiman ay noqonaysa markaas weli yatiimun iska marka weli anuu ii sugnaaday khabarkoo muqadam ah yatiimun oo mubtadiyo muahar ah ka dhig weli ana waxaa ii sugnaaday yatiimun adoon ah, agoon qaala wuxuu yidhi kul ka cun waa faqiir haddii aad tahay min maali yatiimika agoonkaada maalkiisa hayra musrifin adoonan ku xadgudbaynin kow walaa mubaadirin tabdiir iyo ku takrifal adoonan samaynaynin walaa mutaahirin adoon ka xoolo dhiganaynin oo xoolo ka meel dhiganaynin cun maadaama aad xoolihii iyo canugii u taagan tahay oo bilmacruuf weeyaan xadii saddex kun lix boqol iyo sagaal iyo lixdanaad waa xadiis xasana qaala alimaam nasai aleh taqbana axmed ibn cuثmaan ibn xakiim alawdi waa iqa qala xadaثna moxamed ibn salt alasdi waa iqa qala xadaثna abu kudayna abu kudayna yaxya ibnu almuhalib albajli waa saduq can caطa wahu ibnu saa'ib athaqafi waa saduq اkhtalط fii akhirihi can sacيid bni jubayr an cabaasin radi alahu ta bdh bn cabaas lama goortii naزlat ay soo degtay hadi aaya ayadan ay soo degtay walaa taqrabu ha u dhowaanina maal اlyatiimi agoonta maalkooda ha u dhowaanina ilaa bilatii tiimoyane hiya iyadaba axsanu wanaagsan inaadan si wanaagsan ugu dhowaataan mooyane si xun ha ugu dhowaanina marka ayaddaa soo degtay iyo qowlka alle ina aladiina kuwii yakuluuna cunayaan amwaala alyataama agoonta xoolahood cunayaan dulman inamaa yakuuna fii butuunihim naaran markay soo degtay qaala wuxuu yidhi ijtanaba annaasu dadku waxay ka fogaadeen maal yatiimi agoontii xoolahoodii ay ka fogaadeen iyo wa acaamahu cunadiisii ay ka wada fogaadeen xaggaa lasaga riixay qori ayaa lasaga qabtay fashaqa dalika cala almuslimiina arrinkaas muslimiinta ayuu aad u dhibay fashakw dalika ilى الnabiy nabiga u sheegteen salى اllah alay slm faanzl allah alweyne wuxuu soo jiri caza wajal wayasaluunaka waxay kaa weydiinaya nabi allow can yataama agoontii qul waxaa tirahdaa islaaxun suubin ama u wanaagfan lahum ayaa khayru khayra ilaa qowlihi walow shaaa allahu lacnatakum ilaa laga gaaro ilah hadduu doono culays ayaa idin fuul lahaa oo muxuu ahaa faman kaana haniya waman kaana faqiira falyakun macruuf xadيث sdx kun لح بqل iyo todobaatanaad waa xadيiث xasنa qala الimaم نسي ي بn cمر بن ل فلاس واثiqة xافظ qال xadثna عمران بن عyeyنة alhilaali waa saduq lahu awhaam qaala xadaana caطaa ibn saa'ib can saciid bni jubayr can ibn cabaas radi allahu taala anha fii qowlihi qowlka alla tacaala alla uu yidhi ina aladiina kuwii yakuuna cunayaan amwaal yataama agoonta xoolaho dulman qaala wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo ibnu cabaas kaana wuxuu ahad yakuunu mid ahaaday fii xajri arajul qofka dhabtiisa iyo maamulkiisa alyatiimu alyatiima kaana yakuunu fii xajri arajul alyatiima agoon ayaa marka ayaa gacanta ku hajiri qofka oo fa yaczilu lahu acaamahu cunadiisa ayuu agga u dhigi gori ugu bixini iyo washarahu cabitaankiisa iyo waaaniyata waalish xataa wax ku cunaayey qof la yara leexiyey ama la duway ayaa laga dhigi jiray oo laska ilaalin jiray fashaqa dalika cala muslimiin muslimiintarka aad buu dhibay faanzl allah caza wajal weyne wuxuu soo dejiyey wain tukhaaliuuhum haddii aad wax ku darsataan ood isla cunto cuntaan ood xoolihiini wixiina isdhex gashataan fa ikhwaanakum walaalihim wayn fi diini diinta ay walaala in alla wuxuu u baneeyey khulطatahum inay wa isku darsadaan ama ku darsadaan xadiidka ama baabka iyo cashirka muxuu ahaa iyo xadiidka u dambeeyo baabu ijtinaabi akli maalyatiin agoonka eh, xoolihiis in la cuna fogaan laga fogaada ayuu baabkan u baab yahay xadiid saddex kun lix boqol iyo kow iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai alat abarna rabic ibnu sulaymaan aljizi wa xaawi iqa qaala xaddatana ibn cabdullahi ibn wahb almisri wa iqatun faqiih can sulaymaan ibn bilaal qurashi wa iqa can thawr ibn yaziid اmdني waa ثقة عن أbي اayث abuاayث waa salm abuاlkayث اlmdني waa ثiqة عن أbي هurayرة cبdiرحmaan skr dowسي raضي الlaه taعala arضa ana rasu rasulka sl sl rsulkan wuxuu yidhi اجtanib war ka fogaada السبca الmubiqaaت todobada dadka halligto oo dembiyada waweyna ka fogaada qiila waxaa laya rasu rasulka allow maa hiya todobadaas yacni halaaga qofka u keenta waa kuwe qaala wuxuu yidhi ashirku biاllaah alla weyne oo cid kale lala wadaajiye waa kow tan labaadna waa shuxu bakhaylnimada oo xaqi waajibka ahaa qofka u diidaysa inuu bixiyo oo raxim xiriirinta ay ka mid tahay iyo wa qatlu nafsi nafta in la dilo allatii naftaasoo xarama allahu alla weyne oo xaram yeela ilaa bilxaqi in xaq lagu dila mooyane ahayibu الزاني والنفس بالنفس والتارك للدين المفارق للجماعة waa taqaanin iyo وأكل الربا ribada in la cuno iyo وأكل maal اليتيم qofka yatiimka iyo agoonka coliis in loo dhawaado iyo watawali in la cararo oo la fuliyoobo yowma azaxfi maalinta iska horimaadka oo muslimiin gaala laysu haayo oo jihaad dhaba u jira in muxuu ahaa muslimiin garabkooda laga baxo laga cararo ayadna waa ka mid weeyaan iyo waqadfu almuxsanaat gabdhaha dhowrsan oo zinada ka dhowrsan alghaafilaat howlahaas lagu sheega xataa aan ka warqabin oo iska muxuu aha moog almu'minaat ee mu'minaadka in zina lagu sheego ayadana waxyaabaha muubiqaadka ah oo todobada nabigana aad sheegay sal sl ay ka mid tahay intaas nabigan wuxuu yidhi ka fogaada waa shirkigii iyo bakhaylnimadii iyo naftii in la gooya oo tii alla xarimay in la gooya in xaq lagu gooyo mooyane ribadii mxuu agoonta xooloodee la cuna iyo maalinta liska hor imaado oo la cararo tan u dambaysa gabdhaha dhowrsan oo muminaadka ah in la qadfo intaa iska ilaaliy nabig sal allahu alayhi waali wasalam hada wallahu aclam w sal sl abdi waslm mustafa